ashayطaan iyo insaanka runtii waxaynu ka cabirnay cadaawad qur-aanka markaad aada u akhrido ama sunnaha nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaad arkaysaa inay ina barayaan kelmaddaas aynu halku dhigga uga dhignay muxaadaradeenna oo ah cadaawad inay u dhaxayso insaanka iyo shaydaanka waxaana ku bilaabi lahaa hadalkayga mar haddaynu shaydaan ka hadlayno waa nin dhib badan meelan meelan lagama lagagama badbaado xataa masaajidada lagagama badbaado waxaan idin xasuusin lahaa xadiid sugan wuxuu leeyahay saxaabi ka mida saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaanu rasuulka raacno safarada tafaraqnaa fi shicaab markaanu meel degno midkaayaba meel buu degi jiray bal haddaba fiirso midkaayaba yani safar markaanu ku jirno ee la israado safarkii ka nasta nin waliba meel buu bustaha dhigan jiray waa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetana rasuulku maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu ku yidhi innamaa dalikum min ashayطaan buu yidhi tafaruqa aada samayseen ee niniba meel uu degayo bal haddaba fiirso nin waliba uu meel uu degayo waa min camali shaydaan shaydaanka ayaa fikradda idinku dhex tuuray inaydan meel wada deginoo aydan isku soo dhadhowaan ee nin waliba inuu meel geed fog inuu hoos bustihiisa dhigto hada min camali shayطaan buu rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam dabeetana muxuu leeyahay saxaabigaas maalintaa wixii ka dambeeyey saxaabadu markay safar galaan ee ay meel degaan isku meel bay bustahooda dhigan jireen buu rasuulku leeyahy alayh الsalaatu wasalaam xataa haddii gogol keliya naloo goglo bal haddoo fiirso gogol keliya haddii naloo dhigo riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan haddii gogol naloo dhigo wayna wada deeqi jirta yacni siday isugu soo dhowaanayaan haddii naloo dhigi lahaa gogol keliya riwaayadda kale waxay tilmaamaysaa haddii go keliya nala wada saari lahaa yacni siday isugu soo dhowaadeen meelahay degeen go-aasi wuuna wada deeqi lahaa culimmadu maxay u daliishadaan majaalista khayrka marka la isugu yimaado in la soo dhowaado oo qof dadka muslimiintii xataa masaajidka iyadoo lagu jiro inay iska ilaaliyaan tafaruqa iyo kala fogaanshaha markaa biidni اllahi tacala haddaad soo dhowaan kartaan soo dhowaada biidni اllah inaka oo xadiiskaa rasuulka ku dhaqmayna calayhi الsalaatu wasalaam shayطaanka ama ibliis qur-aanku in fara badan buu inooga sheekeeyey axaadiista rasuulkuna in fara badan ayay ina bartay culimadeenna islaamku taariikhda intay wax qorayeenba shaydaan iyo ibliis iyo waxa inoo dhexeeya intaa wuxuun bay ka qorayeen kutub fara badan bay culimmadu ka qortay wakti fara badan waan u waayey in aan soo khulaaseeyo waxyaalaha ay culimmadu ka yidhaahdeen waayo mawduucani waa mawduuc aad iyo aada u ballaadhan manaaha mawduuc habeen iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan midtoona aynu ku soo dhammaynayno walidaalika waxaan ka cudur daaranayaa mawduucan xaqiisa ma siinayno caawa in yar oo kooban inta salaadda cishaaye aynu ka gaarayno ayaynu wixii aynu awoodi karno aynu ka taataabanaynaa mawduuc inuu ballaaran yahay waxaa ku tusinaya mar waa mida culimmadu waxay ka hadlaan ibliiska iyo shaydaanku iyo meeshay ka soo bilaabmeen xilligay bilaabantay cadaawaddan ibliisiga ah ay nagu habsatay mar culimmadu waxay ka hadlaan maalinkii la soo dejiyey nebiyullaahi aadam calayhi salaam iyo hooyadeen ibliiskana waa lala soo dejiyey ilaa maalinta laga soo bilaabo ilaa qiyaamaha laga gaadhayo waxyaalaha sharka ah ee adduunka ka dhacaya ibliis baa mas-uulka ah idan haddii lays yidhaahdo qalalaasaha adduunka ka dhacaya ee ibliis uu aabbaha u yahay ha laga hadlo intee laga hadli karaa yacni waa arrin aada u ballaaran waxaa kaloo meesha ku jirta haddii keliya lays yidhaahdo adilada fi lqur'aan wa fi sunna ee shaydaan iyo acmaashiisa ka sheekaynaysa oo keliya ha la dul istaago oo ha la akhriyo iyada lafteedaan muddayn nagu qaadanaysa waxaa kaloo meesha taalla ibliis markii inaloo sheegay cadaawaddiisa iyo dhibta uu samaynayo waxay inaloo sheegay qaabka looga hortegayo ee lagu mawaajahaynayo taasna waxa asaas u ah acmaasha saalixa ah ee aynu samayno idan haddaynu isnidhaahno waxaad ka hadashaan waxyaalaha aad kaga badbaadaysaan ibliiska dee waa diintii oo dhan oo lagu dhaqmo taasina wakhti badan bay qaadanaysaa bal haddoo fiirso khudbadda uu jeedinayo ibliis maalinka qiyaamaha oo keliya haddaynu isidhaahno sharaxa macaanida ku jirta las sbiijkiisa sbiijka ugu dambeeya ee uu bini aadanka u jeedinayo khaasatan inta uu lumiyo ila waa ka khudbad jeedinaya cajiiba culimmadu markay is idhaahdeen taxliiliya waxay ku qaadatay inay ka sameeyaan buxuud cilmiya oo daqiiqa in allaha wacadakum wacd alxaq wawacadtukum faakhlaftukum bal haddaba fiirso markuu khudbaddaa uu jeedinayo waar ilaahay ballan buu idiin qaaday xaqa oo dee jannada aada arkaysaan baad geli lahaydeen aniguna ballan baan idiin qaadoo been baan idiin sheegay bal haddaba fiirso halkaasay ka bilaabmaysaa khudbaddiisu khudbadaasoo keliya hadii la israado taxliiliya ayaa wakhti badan inagu qaadanaysaa laakiin waxaynu isku dayeynaa bal waxyaalo koob kooban inaynu ka sheegno waxa diintu inooga sheegtay shaydaanka iyo ibliiska iyo wixii la halmaala qodobka koobaad mawduucan markaynu ka hadlayno mawduucan wuxuu ku jiraa mawaadiicda naqliga ah waayo wax haybiyo inaga maqan ibliiska ma aragno shayaaiin اljin ma aragno maadaama uu yahay wax inaga maqan oo haybiya caqligeenna oo keliya kuma gaadhi karno xaqiiqadiisa waa inaynu u daba fadhiisannaa kitaabka iyo sunnaha lidalika wixii aynu mawduucan aynu kaga hadlayno waxaynu isku dayaynaa inaynu istaagno bartay istaagtay shareecada islaamka caqligu awood fara badan uma laha inuu wax badan ka ogaado shayaadiinta ama ibliiska iyo caalamkiisa waxay ka mid tahay mawaadiicdani mawaadiicda dadka muslimiinta khuraafo badan ay ka soo gashay maadaama uu yahay wax inaga maqan oo qaybiya in dad fara badani ay isku dayeen inay caqligooda isticmaalaan iyagoo ka hadlaya ibliiska iyo shaydaanka dabeetana dhibaatooyin fara badan oo caqad iyo berta ay ka soo galeen si kooban haddaynu u tilmaamno ibliis iyo shaydaan iyo jin saddexdaa kalmadood baa ugu fara badan waxaynu ka maqallo ibliiska iyo wixii la halmaalo jinku sidai adiladu ay tilmaamayaan waa makhluuq ka mida makhluuqyaduu ilaahay abuuray waxaynu naqaanaa jin iyo insaan iyo malaa'ig tusaale ahaan malaa'igta waynu naqaana ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray wuxuuna ka abuuray maxay annuur ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ina abuuro muxuu inaga abuuray dhoobu inaga abuuray ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa abuuray jinka jinkana wuxuu ka abuuray naar ibliisku muxuu yahay ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegaya ibliisku wuxuu ka mid yahay jinka kaana min aljin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay fafasaqa can amni rabbi jinkuu ka mid ahaa laakiin siday culimmadu ay tilmaamayaan martabad fiican buu lahaa xataa heer ay tilmaamn culimmadu inuu malaa'igta uu la joogi jiray oo malaaigta uu isku meel uu la ahaa walidaalika baa markuu ilaahay aadam uu abuuray ee la yidhi malaa'igtii u sujuuda waa kuwa iyagu sujuuday isaguna waa ka diiday taa culimmadu waxay u daliishadaan inuu ibliisku la joogi jiray uu la meel ahaa malaa'igta taasina waxay tilmaamaysaa sharaftuu lahaa markaas culimmada qaar ba waxay yidhaahdaan ibliisku sida insaan bini aadamkaba nebiyullaahi aadam uu aabbo ugu yahay jinkana waxa aabbo u ah ibliis ama adigu waxaad tidhaahdaa aabbu u ahaa ama waxaad tidhaahdaa xubin ka mida ayuu ahaa waxaa laysku waafaqsan yahay inuu jinka isirka uu ka mid yahay shayaadiinta ayaa timi shayaadiintu jinka kiisa xun iyo insaanka kiisa xun labadaba shayaadiin baa la idhahdaa walidaalika baa allah subxaana wa tacaala qur-aanka muxuu inagu barayaa shayaaiin alinsi shayaaiin aljini wاlins in insiguna uu leeyahay shayaaiin jinniguna inuu leeyahay shayaaiin oo kooda xun ee gaalka ah ama faasiqa ah ama mubtadica ah ayaa shayطaan la yidhaahdaa jinka waayo jinku intaaba way maxay lahaayeen markay jinku iska iska warramayeen mina saalixuun wa mina duuna dalik yacni muslim iyo gaalba way leeyihiin kuwooda muslimiintii waxay ka mid yihiin umma ummatu muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ku jira ka faasiqa ah waxa ku jira ka mubtadica ah waxa ku jira ka sunniga ah walidaalika ay aayadda maxay leeyihiin kunaa طaraa'iqa qidada inay yihiin guruubyo bal hadda eeg sida ummadaniba uu rasuulku u yihi sataftariqu hadihi اlأumma ilى ثalaaثi وasabciina firqa kulaha fi الnaar ila waaxida cid allaaliyo ciddii ilaahay caasida cid allaaliyo ciddii nebi maxamed caasida calayhi salaatu wasalaam yuctabar shayطaana bilmacna alcaam idan suuradaasi waxay kuu caddaynaysaa inaad kala baratid aljin iyo shayaadiinta iyo ibliiska xageebay kelmadda maalan haddaynu in yar ku noqonno ama kelmadda ashayطaan haddaad alluga alcarabiya aada eegtid waxaad arkaysaa kelmadda shayطaan maaddadaas fi luga alcarabiya wax allaaliya wixii xun ayay ku abtirsataa maala kelmadda ashaطr shayطaan soo ma dhowaa waxaa la yidhaahdaa alguluw wاlbucd qofku hadduu xadgudbo wixii xadgudba ayaa shadad la yidhaahda idan sifo fiican maaha ashadu fi luga alcarabiya addid wataqaabul wixii iska hor yimaada wax fiican maaha qofku hadduu ka shaqeeyo un wax isku dhacaya iyo wax iska soo horjeeda iyo wax madaxa isla gelaya qofku noloshiisu hadday taa noqoto maaha sifo mamduuxa shaata waxa weeya min alixtiraaqi wanaar asalkeedu waa wax gubtay iyo naar idan shaydaanku waxa uu ka shaqeeyaana waa naar dadka wuxuu geliyaana waa naar isagana wuxuu gelayaa waa maxay waa bal haddaba fiirsan waxa weeyaan alihlaak wاtalaf waxa markay burburaan ee la waayo ayaa la yidhahdaa waxaasi shaata shayطaanku muxuu ka shaqeeyaa bila aadanka inuu burburiyo bal haddaba fiirsa shaطana iyaduna waa la mid maaddada ibliis iyaduna kuwaasun bay la mid tahay oo maaddada ibliis fi luqa alcarabiya maxaa loo yaqaana alxusnu waa murugo shaydaanku wax kale kama shaqeeyo qofka bini aadamka inuu murugoodo fi dunya wa fi laakhira alxiira qofka inuu ka dhigo qof dawaksan caqliyan inuu ka dhigo qof dawaksan akhlaaqiyan inuu ka dhigo qof dawaksan caqadiyan inuu ka dhigo qof dawaksan alyasu wax kale kama shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa dembi in ku geliyo inaad ilaahay ka quusatid subxaanahu wa tacaala ilan isagaa quustay soo ma kelmadda ibliis fi luqa alcarabiya waxaa la dahaa annadam murugada waayo shaydaanka waddadiisa haddaad raacdid shaki waxaanu ku jirin fi dunya wa fi laakhiraba waad murugoonaysaa idan labada magac ee ashayaan walibliis labada magacba waxay ka turjumayaan wuxuu yahay iyo wuxuu qabto iyo cidda isaga raacda halkay ku dambeeyaan bal waxaynu in yar taabanaynaa xaggee bay ka bilaabantay cadaawadda ibliiska uu inoo qabo waa su-aal la isweydiin karo waana arrin bixamd illaah ilaa yaraanteenna ina lagu soo kobciyey inala soo baray halkay dhibtiisu ka bilaabantay waxaana inagaga filan aayaadka qur-aanka inaku in yar dulmarna waxaad og tihiin in ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi aadam uu abuuray aadam qisada markaa kusii dheeraan mayno si kooban baynu u sheegaynaa aadam markii la abuuray ilaahay malaa'igtii buu la hadlay markaasaa muxuu ku yidhi aadam u sujuuda bal haddaba fiirso aadam u sujuuda fasajada almalaa'ika malaa'igtii way sujuudeen iyagoo ilaahay adeecaya ilaa ibliisa ibliis isagu wuu diida inuu sujuudo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku yidhi bal u fiirso sujuuddii markuu diiday ayaa ilaahay su-aal weydiiyey ibliis waxaa lala hadlayaa caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo waxan uu sameeyey inuu u daw sameeyo u qiil sameeyo ilaahay wuxuu ku yidhi maa manacaka anlaa tasjud ibliis maxaa kuu diiday inaad sujuuddo waa kuwadsha bal haddoo fiirso yacni sababkan maxaa dhacay maxaad amarkayga u diiday maxaa kugu kalifay inaanaad sujuudin jawaabtiisii waa la dhegaystay jawaabna wuu bixiyey wuxuu yidhi ana khayru minhu ninkan aada leedahay u sujuud aniga ayaa ka khayr badan buu yidhi aniga ayaa ka khayr badan markaasaa khayriyadan uu sheegtay ayuu sii sharaxayaa iyadood mo iyadood moodo inaanuu garawsanayn inuu ilaahay uu garanayo wuxuu isaga ka abuuray markaasaa wuxuu leeyahay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anigana waxaad iga abuurtay naar isagana waxaad ka abuurtay dhoobo maadaama sidaas ay tahay aniga ayaa ka fiican wax aan ka fiicanahayna dee u sujuudi maayo buu yidhi waa macsiyadii ugu horreysay dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu leeyay fafasaqa can amri rabbih amarkii ilaahay ayuu diiday ila ilaahay baa amray soo maha laakiin malaa'igta muxuu kaga duwanaa khiyaar buu lahaa malaa'igtu khiyaar ma laha laakiin isaga maxaa la siiyey qudrat اlikhtiyaar inuu wax dooran karo oo macsiyada awood baa loo siiyey inuu ku dhici karo iyo inuu ka joogi karou daacada qaadan karaba ilaahay subxaanaه wa tacaala markii arrinkaasi uu dhacay ilaahay wuu u jawaabay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fahbid aayaad fara ayaa waxa weeyaan soo naqlinaya suuradda siday wuxu dhaceen aayadaha qaar waxaa ka mid a ah, ilaahay inuu ku yidhi اkhruj minha mad'uuman madxuuran laman tabicaka minhum laamla'ana jahannama minkum ajmaciin maxaa la yidhi meeshan aada joogto maaha meel loogu talagalay macsiyo maaha meel loogu talagalay kibir ee meeshan iskaga tag baa la yidhi weliba adigoo aan ku eriyey adigoo oo dullaysan adigoo oon sharaf lahayn tag baa la yidhi mid kalena waa loo raaciye waxaa la yidhi adiga iyo cidda ku raacdaba naar badgelaysa bal haddaba fiirso ilaahay subxaana wa tacala aayad kale muxuu ku leeyahy faxbit minha famaa yakuunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min asaakhiriin ka deg baa la yidhi meesha taasi maxay ku tusinaysaa haddii lagu idhaahdo meel ka deg macnaheedu waa maxay markii hore meel meel saraad saarneed sharaf baad lahayd deg baa la yidhi xikmadda u fiirso cizadu waxay ku jirtaa طaacat اllahi wa طaacati rasuulih dulinimaduna maxay ku jirtaa ilaahay oo la caasiyo sharaf kasta qofku ha yeesho maalintuu ilaahay caasiyo hoos buu u soconaya deg baa la yidhi waxaana loo sheegay meeshan laguma kibro inaka min asaakiriin baa loo raaciyey waxaad ka mid tahay kuwa aan sharafta lahayn ee xaqiran ee liitaad ka mid tahay gartu maxay ahayd haddii uu uu qaldamay qaladkiisii inuu ka noqdo inuu idhaahdo ilaahayo waan qaldamay yaa rabbi qalad baan ku dhacay yaa rabbi isaamax laakiin muxuu sameeyey taasi may dhicin wuxuu yidhi fabicizatika horta ballan ilaahay buu su-aal kala weydiistay ballan buu ilaahay weydiistay wuxuu yidhi mar haddii arrinkaas uu igu dhacay faandirnii ilaa yowmi yubcatuun ilaahayow ilaa inta qiyaamuhu uu dhacayo intaas idda ha noolaade bal haddaba fiirso dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku yidhi inaka min almundariin waanu ku siinay fursaddaasna ilaa intuu qiyaamuhu uu dhacayo noolow baa lagu yidhi ilaahay hortiisa markaa muxuu ka sheegay mar labaad muhimadda iyo shaqada uu qaban doono ilaa inta qiyaamaha uu dhacayo ilaahay baa wuxuu ku leeyahay fabicizatika lauqwiyanahum ajmaciin soo dhibaatadaasi igumay dhicin aadamoon u sujuudi waayey isaga iyo wuxuu dhalayba waan hadlaynayaa buu yidhi bal hadda u fiirso horta cadaawadda qisadaasi waxay in yar tilmaamaysaa sidii wuxu dhaceen aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu abuuray markuu abuuray ee ruuxdii lagu afuufay isla markiiba aadan tajribaa la mariyey imtixaan baa markiiba loo diray waxaa la eegayaa bal aadam wuxuu sameeyo aadam jannadaa la geey waxaana loo sheegoo la siiyey warbixin waxaa la yidhi ibliisku ninkaa ku diiday inuu kuu sujuudo cadow ayuu kuu yahay ee iska ilaali jannadiina waa taase gal waxaa ku yaallo oo dhan waa kuu bannaanta hal geeduun iska ilaali geeddaasun ha cunin baa layidhi bal haddau fiirso walaa taqraba haadihi shajara adiga iyo xaaskaaguba xaawa ha isugu dhawaanina baa la yidhi geeddaas ibliis ilan ballan buu qaaday wuxuu doonayaa ballankiisii inuu kaga aargoosto uu kaga bilaabo aadam fawaswasa lahuma fawaswasa fawaswasa lahuma shayطaan wuxuu bilaabay inuu aadam iyo hooyadeen inuu tashuush geliyo oo uu camaliyaddii ku bilaabo si ay u lumaanay ugu dhacaan dembigu isagu ku dhacay isagu dembi ku dhacay muxuuha amarka ilaahay inuu caasiyo oo uu khilaafay bini-aadanka oo dhanna muhiimadduu ka fulinayaa waa maxay in amarka ilaahay la khilaafo waa arrin fudud sida loo fahmay dembiguu galay iyo muhiimadiisu waa isku mid aadam markaa muxuu doonayaa aadamna amarka ilaahay inuu jebiyo waayo waxaa lagu ihi geedaas ha cunin baa lagu yidhi ibliis wuxuu ku guulaystay inuu aabbaheen iyo hooyadeen inuu dembi ku rido dembigii way ku dhaceen geediina way cuneen qaabku ugu dhigay waxyaaluhu isu raaciyeyna waad ogtihiin qaybta dambaynu ku taataaban laakiin almuhim geedii way cuneen geeddii markay cuneen ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu la hadlay wanaadaahumaa rabuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara yacnii geeddii markay cuneen ay sogaadeen inay dembaabeen ee maradii ay ka dhacday wixii cawradoodii ay muuqatay ayaa ilaahay uu dhawaaqo wuxuu leeyahay miyaanaan idin miyaanaan idinka reebin geeddaa inaa cuntaan oo aanaan idiin sheegin shayddaanku cadow inuu idin yahay bal haddoo fiirso dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aadan iyo xaawa iyo ibliis dhammaantood muxuu ku yidhi daga buu ku yidhi meeshan ka taga bal haddaba fiirso tajribadii hore aabbaheen aadam wuu ku fashilmay jannadiina sidaasuu ku waayey maxaa dhacay markaa in adduunyadan aynu ku nool loo soo dejiyo markaasaa waxaa la samaynayaa tajribo labaad oo uu marayo aadam iyo duriyaddiisa meeshaad xaqa u lahaydeen waa jannada ibliis baa idinka soo saaray haddaad doonayso jannadii inaad ku noqotid waa inaad soo martaa imtixaan labaad tajribo labaad waa inaad soo martaa tajribadana ninkii jannada kaa soo saaray ayaa dunyada kugu sugaya haddii tajribada aad ku guulaysato jannadaadi baad u soo noqonaysaa haddii tajribada aad ku fashilanto naar baad gelaysaa waa formulo kooban weeyaan arrin adag maa bal hadda u fiirso laakiin maxaa u fiirso qisadu siday dhinac kale ka eeg ibliis markuu ilaahay uu caasiyey muu toobad keenin laakiin aadam muxuu sameeyey wuu toobad keenay aadam wa hada min fadli illah subxaanahu wa tacaala waayo maxaa laga ilaaliyey aadam isagoo oo dembiile ah inuu adduunyada u soo dego isagoo daahira oo toobaddii laga aqbalay oo nadiifa ayuu loo soo dejiyey adduunyada bal haddaba fiirsa taasi waxay in yar ay tilmaamaysaa siday ku bilaabantay cadaawadda ibliis adduunyada haddaba markii la soo degay ibliis hawl baa hor taalla hawsha hor taalla waxa weeyaan tuu ilaahay uu ka hor sheegay ee uu yidhi laaqwiyannahum ajmaciin aadam wuxuu dhalay oo dhan waa luminaya miishankiisu waa maxay adduunyada intay jirto in dadka uu lumiyo ibliis wuxuu garowsaday in waktiga uu haystaa very limited inuu yahay waa ilaa maalintuu adduunyada usoo degay ilaa inta ay ka dhacayso qiyaamuhu muddadaas waa inuu ka faa'idaystaa muddadaa waxa uu lumin karo waa inuu lumiya waa muhimad aad iyo aad u ballaadhan oo aada u weyn haddii miishan intaa leeg la fulinayo waxay u baahan tahay xikmad waxay u baahan tahay qorshe waxay u baahan tahay awood waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay ciidan waxay u baahan tahay farsamo idan ibliis waa inuu sameeyaa sulda shayطaaniya waa inuu boqortooyo shayطaaniya adduunka uu ka sameeya haddii aanu maamul jirin horumar lama gaadhayo wax badanna lama fulinayo hawsha uu qabanayaa waxay ka fursan weyday inuu maamul culus inuu dejiyo walidaalika ayaa kelmadda sulطaan ayay inta faraa badan le shaydaanka aayaddu maxay ahayd inamaa sulطaanuhu calى اladiina yatawallowna ee kelmadda suldaan baa la sheegay kelmadda maxay asulطaan ayaa la sheegay waxay ka turjumaysaa shaydaanku inuu ku wareegayo ama ibliisku nidaam sulطawiya inuu ku wareegayo oo maamul dhisana inuu muhiimadiisa uu ku fulinayo ilaahay muxuu leeyahay addoommahayga kuma lihid suldaan bal haddoo fiirso yacni kuwa mukhlisiinta ah awood kuma lihid kelimatu sulta ayaa la cabira bal in yar haynu suurayno ibliis maamulkiisa wax yar aynu ka taabano haddaynu maamul aynu sharaxaynana maamulkaynu naqaano waa maamulka adduunyada idan suuro waaqiciya haddaynu u dhigno oo waxyaalahan hareeraheenna ka dhacay ama sida aynu u noollahay haddaynu ku cabirno waxaynu aad u fahmi karnaa shaydaanku siduu u shaqaynayo maamul marka aynu naqaano maamul waxyaalaha ugu muhiimsan ee uu leeyahay waa inuu yeeshaa madax head waa inuu yeeshaa shayaadiintu acmaasha ay sameeyaan iyo boqortooyada shaydaanka waxa madax u ah ibliis bal haddaba fiirso adilada qur-aanku waxay ina barayaan ibliiska weyni inuu leeyahay xafiis ama central uu ka taliyo oo ka dhex baxsan dadka walidaalika ayaa qur-aanku eh, axaadiistu waxay tilmaamayaan in ibliis rasuulku siduu leeyahy alayh الsalaaةu wasalaam ina liibliisa kursiya fowqa اlma ibliis wuxuu leeyahay kursi buu leeyahay kursiga ugu weyn yaa ku fadhiista dowlad so ninka madaxweyneha ma kursigaasuu ku fadhiyaa laakiin maxaa kale oo la yidhi kursigiisu wuxuu ku yaalaa fowqa almaa biyo dushood macnaa waxa weeyaan badda ayuu ku leeyahay xaruntiisa ugu weyn ee uu ka taliyo ee awaamirta uu ka bixiyo xikmadda halkaa ku jirta culimmadu maxay ku taxliiliyaan waxay yidhaahdaan haddii lagu yidhaahdo ciidan u noqo yacni qiyaado u samee taliskii ciidanka kala hagayay taliska xaggaad ka dhigi lahayd ma waxaad ka dhigi lahayd halka xabaddu ka dhacayso mise taliska ugu weyn waxaad ka dhigi lahayd meel sayfa oo madaxda ciidanka hogaaminaya ka baxsan meesha dagaalku ka dhacayo laakiin awood ay u leeyihiin inay muraaqabeeyaan oo ay la socdaan sida dagaalku u socdo labada keebaa dooran lay de inay ka dhex baxaan walidaalika waxyaalaha maanta awoodaha milatariga ah ee cusuurtii dambe awoodda kala qaybiyey caalamka maxaa ka mid a ninku inuu awood u yeesho inuu xaruntaada kugula dagaalamo isagoo oo maskaxdiisii iyo awooddiisii iyo intelligensigiisiiba uu ka baxsan yahay meel adigu aad soo gaari karti idan ibliis si uu uga baxo tashuushka ayaa wuxuu ka dhigay awooddiisii meel bini aadanka ka baxsan waxaa lagu barayaa oo ay qur-aanka iyo axaadiistu ay ku barayaan ibliis inuu leeyahay ciidamo junuud inuu leeyahay walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala muxuu leeyahay wa junuudu ibliisa ajmacuun ciidamada ibliis waxa maskaxdaada lagu beerayaa in meesha dagaal culusi uu jiro oo ciidamo loo adeegsanayo bal hadda u fiirsa ninka madaxda ah iyo ciidankiisa waxa ugu weyn ee looga baahan yahay waa maxay maxaad ku qiyaasi lahaydeen ninka madaxda ah iyo ciidanka uu u taliyo factorka ugu weyn ee ka qayb qaato guushooda maxaa ugu muhiimsan communication communicationka oo base u yahay dabcan in la ismaqlay haddaanay ciidanku hoggaansamin oo aanay looyal u ahayn leadershipkooda miyay guul gaari karaan guul ma gaari karaan maxaa lagu baraya in ibliis iyo ciidankiisa loyalty inuu ka dhexeeyo jacayl inuu ka dhexeeyo wilaaya inay ka dhexayso walidalika ba ilaahi subxaana wa tacaala muxuu leeyahy aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili طaaquut kuwa ilaahay rumeeyey maxay u dagaalamayaan fii sabiili kuwa shaydaanka kuwa gaaloobayna maxay u dagaalamayaan fii sabiili adaaquut markaasaa ilaahay muxuu leeyay faqaatiluu wliyaaa ashaytaan la dagaalama buu leeyahay shaydaanka kuwa awliyada u ah looyalka u ah bal haddaba fiirso ilaahay subxaan ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ina barayaa in ibliis iyo dadka la shaqeeya sida ay isugu xidhan yihiin ama shayaaiin اlinsi ha noqdaan ama shayaadiin اljin inay yihiin xisbi xisbigana maxaa isku haya waxa isku haya walaa iyo kalgacayl iyo jacayl baa isku haya walidalika ba ilaahi subxaanaه wa tacaala muxuu leeyahay ulaa'ika xisb الshayطaan alaa ina xisba shayطaani hum lkhaasiruun ciidamada dagaalada gala inta faraa badanna groubis bay isu qaybiyaan maxay ina baraysaa shareecada islaamku in ibliis marka uu dirayo duulaan markuu gelayo inuu ciidamo gaargaara inuu diro yani maskaxdaada waxaa loo soo dhowaynayaa oo lagu barayaa suurada dhabta ah ee kugu kugu hareeraysan baa lagu baraya rasuulku xadiiskii aynu soo sheegaynay rasuulku wuxuu laha calayhi الsalaaةu wasalaam ina liibliisa kursiya fowqa اlma yabcaثu saraayaah ibliisku wuxuu dirayaa ciidamadiisa ayuu diraya bal hadda u fiirso waxyaalaha cajiibka ah ay diinteennu ina bartay dagaalka inoo dhaxeeya inaka iyo ibliis dagaal haddii la galo maxaa la maxaa lagu yaqaana inay dagaalka cidina guulaysato cidina laga guulaysto haddii la guulaysto maxaa la sameeyaa ciidan hadduu guulaysto waxa ugu horeeyuu sameeya waa maxay dee calankoodu ka taaga meesha ku guulaystay sooma ma rasuulku bal wuxuu inoo sheegaya u fiirso calayh isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu leeyahy maa min khaarijin yakhruj min beyti qof gurigiisa kama baxo hadduu ka baxana gurigiisa laba calan baa ka hortaaga raayatun biyadi malak calan malag baa haya wa raayatun biyadi shayطaan calanna waxa haya shayطaan fain kharaja lima yuxib اllah caza wajal haddii qofkaasi uu gurigiisa uga baxo wax ilaahay raali gelinaya itabacahu اlmalak malaga ayaa calankiisa la raaca dabeetana ilaa inta gurigiisa uu ku soo noqonayo calankaa malaga ayaa ka dul taagan haddii qofku uu u baxo wax ilaahay cadho gelinaya atbacahu shayطaanu biraayatih shaydaanka ayaa calankiisa la raaca dabeetana shaydaanku calankaasuu kula daba taagan yahy ilaa intaad gurigaaga kusoo noqonaysa yacni muxuu tilmaamayaa xadiisku meesha ilaahay lagu caasiyo yaa guulaysta shaydaan calankiisuuna taagaa meesha ilaahay lagu adeeco yaa guulaysta almalaa'ika calankooday taagaan haddii meel ixtilaal uu ka dhaco oo si rasmiya waxaa laga yaabaa ciidanku intuu meel uu galo intuu qabsado caalankooda uu taago oo laga saaro oo kuwii kale ay taagaan laakiin waxaa jira calan bermanan ah haddii meesha lagu kala guuro oo cadowgaaga aad baabi'iso calan rasmiyaad meeshaa ka taagataa shayddaanku waxaa jiro meelo si rasmiya intuu ugu guulaysto calan dhaba uu ka taago rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu muslim uu saxiixiisa ku soo saarayo rasuulku wuxuu leeyahay saxaabadiisuu la hadlayy inakana wuu inala hadlayy laa takuunanna in istaطacta awala man yadkhulu suuq haddaad awoodi karto ha noqon qofka ugu horeeya ee suuqa gala waa tale nebi haddaad awoodi karto ha noqon qofka ugu horeeya ee suuqa gala waayo qofka ugu dambeeye ka soo baxana ha noqon fa fainaha macrakaة الshayطaan wa biha yansab raayata meesha ugu weyn ee dagaalka shaydaanku uu ka dhaca waa suuqa waana meesha si rasmiya ay ka taagan tahay calankiisa bal hadda u idan maxaa lagu barayaa dagaalka inoo dhaxeeya inaka iyo ibliis wuxuu shabahaa dagaalkeenna taqliidiga ah inaku sidaynu isu dilo ayuu shabahaya walidaalika shaydaanku wuxuu ka mid yahay meelaha uu qabsaday ibliis rasuulku wuxuu ley alayh الsalaatu wasalaam asharu اlamaakini alaswaaq meelaha ilaahay abuurtay waxaa ugu shar badan suuqa bal adigu u fiirso meelaha ugu badanee dadkeenu wakhtiga ku lumiyaan maqaaxiyaha meelaha turubka lagu ciyaarayo meelaha dubnada lagu ciyaarayo meelaha lagu kaftamayo lagu haasaawayo meelaha qabyaalada lagu hayo markaasaa dadku xamaasadda meelaha tiifiyada lagu daawanayo khiirada ka muuqata iyo dadka kaflada ka muuqata maxaa dhacay sababtu waxa weeyaan leanna meeshu waa meel uu qabsaday ibliis waxaa cajiiba ah, dagaalka waxaynu naqaanaa haddii dagaal aad geshid ama adigaa lagu qabtaa ama waxaa laga yaabaa inaad cadowgaaga qabatid ibliisku dagaalka uu ku jiro diintu waxayna bartay marmarka qaarkood in isaga gacanta lagu dhigay isagoo isle operation soo fuli ayuu ku dhacay shabakad dabeetana waa la qabtay waxaa tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii isagoo rasuulku tukanaya salaad farala ayuu sidaa gacantiisa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam salaaddii markuu ka baxay ayaa saxaabaddu waxay idhaahdeen yaa rasuula allah axadaa fi salaati shay salaadda dhexdeeda ma waxbaa dhacay rasuulku wuxuu ihi maya waxba ma dhicin laakiin shaydaankaa wuxuu isku dayey inuu isoo weeraro oo uu isoo hor cararo siduu salaada uu iiga jaro dabeetana waan qabtay markaasaan ciijiyey markaasaa dhareerkii ka yimi carabkiisa ayay gacanteeda soo gaadhay buu rasuulku leh alayh isalaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartee waxaan ku xidhi lahaa buu yidhi geed geed baan ku xidhi lahaa buu yidhi si caruurta reer madiina ay ku ciyaaraan buu yidhi oo ku dul meeraystaan laakiin maxaan xasuustay ducadii walaalkay sulaymaan uu lahaa ilaahayow ha siin ilaahayow boqortooye aysii aan cid aniga iga dambaysa aanaad siin boqortooyadiisayna maxaa ka mid ahayd awoodda inuu u lahaa nimanka inuu xidhxidho shayaadiinta iyo waxaasoo dhan intuu qabqabto oo ku shaqaysto markaa wuxuu lahaa taasi haddaanay dhacdeen waan qaban lahaa buu yidhi maxay tilmaamaysaa in uu bacd alaxyaan inuu ku dhici karo shabakad isaga lagu qabanayo waxaa kaloo suurtagalah adigana inuu ku qabto adigana inuu ku qabto ama si macnawiyaba inuu kuu qabto maskaxdaadii iyo diintaadii inuu qafaasho oo de nin caqligiisa haddii qaswilfikri uu kugu dhaco oo maskaxdaadu maydhanto dee jirkaagu waxba ma sheegay bal haddoo fiirso ibliisku haddii maskaxdaada uu hanto de waxay ka dhigantahay inuu ku qafaasho waxaa kaloo suurtagala inuu jidhkaagaba qafaasho walidaalika waxaa lasoo naqliyaa riwaayaad in dadka qaarkood la waayey oo ibliisku uu qafaashay oo muddo uu haystay oo uu soo celiyey bal haddaba fiirso waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid a ee dagaalka ibliis uu dhaqan u leeyahay inuu isku dayo inuu dadka cirib tiro diin yani xuruubta dagaalada bini aadamka maxaa ka suurtooba in dad ay ku hamiyaan ummad dhan dhulka inay la jaraan soo wax caqligala ma walidaalika maxay yidhaahdaan hubka wax burburiya oo dowlado faroodo maanta ay haystaan caqliyadda ku jirta waa maxay haddii cadowgaagu uu heer uu gaadho uu khatar ku geliyo inuu ku baabi'iyo in loo isticmaali karo in dhulka lala jaro oo ay wada baaba'aan ibliis isagana waxaa ku jira fikrad ah dadka oo dhan inuu baabi'iyo naarta uu wada geliyo walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy xadiisan qudsigii inii khalaqtu cibaadii xunafaa dadkayga waxaan abuuray iyaga oo toosan oo saxa dhammaantood faatathum shayaaiin shayaaiintiibaa u timo soo weerartay fajtaalathum can diinihim markaasay ijtaalku waa maxay ijtaalku waa marka xididada laguu jaro bal haddau fiirso xididada marka laguu jare waxba aan lagaaga tegin lanna shaydaanku muxuu muxuu ahaa hamigiisa iyo goolkiisu in uu xididada u saaro dadku inay diin yeeshaan bal haddaba fiirsa walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu qur ku leeyahy aakhiro marka la ysugu yimaado walaqad sadaqa calayhim ibliisu dandahu maalintuu ilaahay hor taagnaa dawixiisu malay maluu ahaa markaasaa ilaahay muxuu leeyahy malihiisii wuu kaga dhameeyey malihiisii maxay wuu kaga dhameeyey waxyaalaha tilmaamaya in ibliis dagaalkiisu uu yahay mid dhib badan ibliis wuxuu ku dadaalayaa inuu isagu noqdo suldada iyo awoodda ka jirta adduunkan aynu ku noolnahay walidaalika u fiirsa akhlaaqiyaadkiisa waa inuu mar walba uu hegsadaa meel haay ah gool aada u sarreeya waa inuu hegsadaa rasuulku muxuu leeyay calayhi الsalaaةu wasalaam ma min baciiri lana ila wa fii darwatihi shayطaan awr ma lihin ilaa haddaan leenahay awrka figtiisa shaydaan baa saara muxuu isku taxallujinayaa inuu meel sare inuu shayطaanku dego bal hadda u fiirso walidalika ba rasuulku muxuu leeyay alayh الsalaaةu wasalaam awrta kora laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala besinkiisa ku kora xadiis xasana bal u fiirso waagu markuu baryo si kownka iyo adduunka uu u ilaashado inuu meel sare uu ka joogo ibliisku bartay cadceeddu ka soo baxdo waa inuu istaagaa oo wacadceedda uu u dhigaa laba gees oo uu leeyahay waxay tilmaamaysaa awoodda uu doonayo in kownkani inuu noqdo isagu mid sareeya oo awood leh inuu noqdo walidaalika habaaya diinteennu maxayna baraysaa rasuulku muxuu leey alayh isalaatu wasalaam salaadiinna ha kula dadaalina markay qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso sababtoo ah qoraxdu waxay ka soo baxdaa laba qarni oo ka mida ah labada qarni ee shaydaanka dhexdooda ayay ka soo baxdaa idan markuu cadceedda uu u dhigo muxuu yani uu iska dhigayaa inuu adduunka uu kaantaroolo ila waa markii ugu horse iftiinku soo baxay cid allaaliyo ciddii xilligaa tukatana wuxuu iska dhigayaa sidii wax in isaga loo tukanayo bal haddaba fiirso wuxuu isku dayayaa ibliisku laba suldaa jirta intaynu garanayno maxay yidhaahdaa dawladu waxay ka bilaabantaa halkee dawladu halkee ka bilaabantaa qoyska xaggay ku dhammaataa madaxweynaha labadaba wuxuu isku taxallujinayaa inuu isagu u sarreeyo qoyskiina inuu u sarreeyo tii maamulkii sarana inuu isagu u sarreeyo tusaalahaynu ka bixino maala rasuulku muxuu leeya alayhi الsalaatu wasalaam oo uu ina baraya midkiin hadduu gurigiisa galo bal hadeeg oo uu yidhaahdo bismi اllaah shaydaanku muxuu odhanaya wuxuu odhanaya qofku hadduu ilaahay xuso markuu gurigiisa galo guruubkii iyo tiimkii uu watay ayuu ku odhanaya laa mabiita lakum walaa casha waar gurigan waxba kuma lihidin caawa cuntona kuma lihidin meelaad seexataanna kuma lihidin haddii qofku uu ilaawo bisinka maxaa dhacaya markuu guriga soo galo horta marka ugu horaysaba nawt buu siinayaa shayddaanku asxaabtiisii u xoodhanayaa horta caawa meelaad seexataan waan idiin haya waa ta koobaad ninkii cuntadii baa loo soo dhigay ama xaajiyadiiba cuntadii soo dhigatay haddii cuntadii bisinkii loo qabo waayana muxuu odhanaya bushaaraysta cashadiina waa inoo diyaaray bal hadda fiirso idan suldadii gurigii ibliis wuxuu isku taxallujinayaa inuu kaantaroolo oo uu maamulo waxaa cajiiba iyadana suldada maamulka suldada maamulka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina barayaa bal aayaddan qur-aanka u fiirsada alam tara ilى aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا bal hadda u fiirso nebi maxamedo waxaad ka warantaa baa la leeyahay kuwa iyagu sheeganaya inay yihiin dad muslimiina oo waxaa lagugu soo dejiyey rumaysan wixii hortaa la soo dejiyeyna rumaysan laakiin markay xukun noqoto daaquudka ayay xukun u tegayaan waxaan diinta ilaahay ahayn ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu faray inay ka gaaloobaan oo aanay meelaan aan ilaahay ahayn xukun ula tegin wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida laakiin shayطaanka ayaa u sallaxay fikradda odhanaysa war ilaahay meelaan ilaahay ha u xukun tegina meel kale u xukun taga waayo muxuu doonayaa in suldada iyo xukuumaddu inay noqoto xukuumad isaga ka amar qaadata dabeetana uu halkaa dadka ugu taliyo aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay waidaa laquu ladiina aamanuu qaaluu aamana waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum haddii ay u tagaan kuwa muuminiinta waxay odhanayaan muslimiin baanu nahay laakin markay shayaadiintooda la joogaan maxay odhanayaan inaa macakum inamaa naxnu mustahsiuun waar muslimiinta waanu ku ciyaaraynaa ee gaalo yahay idinkaanu idinla soconnaa ibnu cabaas iyo ibnu mascuud markay aayadda sharaxayeen shayaadiinta maxay idhahdeen ru'asaa'uhum bay idhahdeen madaxdooda bal haddaba fiirso madaxda markay u tagaan yani madaxdooda gaaladaa weeye iyo munaafiqiinta markay u tagaan maxay odhanayaan inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun idan shayaadiinta ilaahay uu sheegay oo khalow ilaa shayaaiinihim waa ru'asadii bay culimmadu ku fasireen laakiin ru'asadii gaalada ahaa idan ibliis muxuu isku taxallujinayaa inuu qabsado suldada xaakimka ah awooddaas hare walidaalika baa cumar binu khaaab radia allahu tacaala canhu maxaa dhacay xaakim buu ahaa muslimiintuu u telin jiray laakiin maxay inoo sheegay oynu ognahay in ibliis waddada uu soo maro cumar inuu ka wareegi jiray bal haddaba fiirsa yacnii xukuumaddu ama suldada xaakimadii waxay noqon kartaa mid ka difaacda muslimiinta sharka ama waxay noqon kartaa mid iyadu u horseeda sharka labadaba way noqon kartaa walidaalika cumar binu khaaab xadiiskii xadiisu xudayfa waad garanaysaan xudayfa u yeedho wuxuu idhi xudayfa waadigii rasuulka weydiin jire waxyaalaha sharka iyo dhibaatada waadigii weydiin jiree waxyaalaha masiibooyinka dhici doona wax iiga sheeg buu ku yidhi markaasaa ninku dhibaatada uu ka galo reerkiisa iyo taas iyo fitankan ka dhexdhaca iyo waxaas waxaa lagu dhaafaa xasanaadka iyo mukafaraad ayay leeyihiin markaasuu cumar yidhi war anigu kaa ku weydiin maayo waxaan ku weydiinayaa dhibaatooyinka dhici doona almalaamix ee dadku isqabsan doonaan iyo dagaalada iyo rabishkaan ku weydiinayaa buu yihi xudayfow markaasaa xudayfe intuu cumar la hadlay buu yihi cumarow maxaa adiga iyo dhibaatada idinkala galay adiga albaabbaa kaa xiga adiga dhibaatadaasi kuma soo gaarayse maxaa kaa galay buu ku yidhi markaase cumar wuxuu ku yidhi albaabka aad sheegtay miyaa la furayaa mise waa la jebinaya markaasaa xudayfa wuxuu yidhi maye lama furaye waa la jabinayaa buu yidhi bal haddau fiirso markaasaa cumar muxuu yidhi haddii la jebiyo waxay u eg tahay inaan mar dambe la xidhahayn mar dambe inaanu xidhmahayn adiika xadiiska waxaa ku jira albaabku inuu ahaa cumar bn khaaab albaabku albaabka fitanka hortaagnaa ee dhibaatada hortaagnaa inuu ahaa cumar bn khaaab jebitaankan la jebinayaana inuu ahaa dilkiisii maalintii la dilay cumar radia allahu canhu dhibaatadii ku soo furantay muslimiinta ilaa yowmina haada way socotaa waa albaabka jabay aan mar dambe la xidhahayn tusaalaha maxaynu uga jeednaa ibliis waa inuu jebiyaa xukuumadda ama waa inuu jebiyaa qofka keliga ee muslimka ah si labadaba uu kontaroolo waxyaalaha cajiibkaa qofka bini aadanka ibliis meelo fara badan bay qofku uu leeyahay indaad wax ka aragtaa dhagaad wax ka maqashaa af baad ka hadashaa qalbi baad leedahay meesha jidhkaaga maamusha waa halkee waa qalbiga ibliis si qofka laftiisa uu kantaroolo wuxuu isku taxallujinayaa inuu qalbiga ka qabsado walidalika baa rasuulku muxuu leeyay calayh الsalaatu wasalaam xadiis صaxiixa imaamu اlbukhaari uu warinayo fii صaxiixi waxaa soo baxaya niman baa soo baxaya madaxa ayaa iman doona nimankaasi rasuulku wuxuu leeyay calayh الsalaatu wasalaam laa yahtaduuna bihadyi hanuunkayga ma raacayaan walaa yastanuuna bisunnatii sunnahaygana ma raacayaan madaxdaasaa idinku iman doonta rasuulku leey aakhiru zamanka waa madax hadigayga ma raacayaan waddadeedana ma raacayaan riwaayaadka qaar maxay tilmaamayeen inay idin garaacayaan riwaayaadka qaar maxay tilmaamayaan fii saxiixi albukhaari ku jira inay qaadanayaan xoolihiinna bal haddaba fiirso laakiin rasuulku muxuu hi alayhi الsalaatu wasalaam waxa ku baxaya oo ka hortegaya waa nimanka madaxdee xunxun rijaalu rag baa ka hor imanaya quluubuhum quluubu shayaaiin fii juhmaani insa bal haddaba fiirso quluubta ku jirtaa waa quluubtii shayaadiinta oo laakiin jir bila aadan ku dhex jirta bal hadda u fiirsa walidaalika xadiisku muxuu tilmaamayaa in ibliis uu isku taxallujinayo inuu xukumo oo uu qabsado qalbiga qofka bini aadamka taasina ay u fududaanayso in jawaarixdiisa iyo jirhkiisa iyo indhihiisa iyo maskaxdiisuba inay noqdaan meel ilaahi subxaana wa tacaala caasida waxyaalaha waxa weeyaan cajiibka ee tilmaamaya siduu isugu taxallujinayo ibliis ibliis siduu u leeyahay badax wuxuu leeyahay team leaders siduu u ilaaliyo operationkiisu inuu effective noqdo walidaalika ninka guriga markay soo galaan nin keliya shaydaan keliya kuma daba socda waa tiam taas maxaa u daliila markuu la hadlayo uu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaa yuu la hadlaya koox baa la socota gurigaaga markaa koox baa degaysa markaa isagay amarka ka qaadanaya bal haddaba haddii nin keliya uu ku daba socon lahaa wuxuun bay noqon lahayd waa iska ridi lahay laakiin markay koox dhani ay ku daba socoto camaliyaadka uu guriga ka fulinayaana camaliyaad sahlan maaha haddaana taxadirin waayo diinteennu maxayna bartay inuu seexanayo inuu cuntadii kula cunayo inuu waalkii gacmaha la gelayo in heer uu gaadhayo uu isku taxallujinayo inuu xaaskaaga kula wadaago haddaanad taxadir aanad samayn walidaalika ayaa maxaa lagu barayaa markaad gabadha u galboonaysid maxay dheh inaad duxada akhrisatid waa inaad shaydaanku siduu kaaga cararo markay marka rasuulku uu leeyahay allahuma min shirkihi wa shariikih shirkigiisa iyo shariikiisa culimmadu shariiga qaarkood maxay ku fasireen awlaadda inuu kula wadaago ilmahaad dhalaysaaba inuu yahay ilmo muwalada oo adiga iyo shaydaan aad wada dhasheen laakiin protection baa lagu siiye waa haddaad samaysid haddaad ilowdo meel daranbaad ka dhacaysaa bal haddaba fiirsan waxyaalaha waxa weeyaan cajiibkaa ibliis saldanadiisa iyo ciidamadiisu madax bay kala leeyihiin inaku maxaynu ku marka ciidankaaga maxaad maxaad ku siisaa darajaadka ama khibrad ama aqoon ama guul uu waddanka usoo hooyey soo ma iyo nationkiisa isaga bal u fiirso isagu ibliis ciidamadiisu waxay ku helaan waxay ku helaan darajada nin waliba ninkuu ka fasaad badan yahay nin waliba adduunyada fasaadku ka geysto intuu leeg yahay ayuu darajada uu ku helaa rasuulku muxuu leeya calayhi الsalaaةu wasalaam waacdamuhum makaana acdamuhum fitna shayaadiinta ka ugu darajada sareeya waa ka ugu dhibta iyo fitnada badan leh mar kale rasuulku muxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam waadnaahum manzila acdamuhum fitna ibliiska weynee madaxda ah siday ugu soo kala dhow yihiin wasiirada iyo janaalada iyo madaxdu siday ugu soo kala dhow yihiin waa sida ay u kala fidno badan yihiin bal hadda u fiirso taasina waxay tilmaamaysaa in ibliis uu isagu sharaftiisu agtiisa ay tahay in nin waliba ninkuu dadka bini'aadanka ka lumitaan badan yahay inuu lumiyo waxyaalaha cajiibka ee ibliiska inala baray waxaa ka a in uu qof kastoo adduunka ku nool inuu u samaystay qof lumiya yani diqada u fiirso iyo siduu u ilaalinayo maamulkiisa iyo sida unique uu u yahay systemkiisa haddii la yidhaahdo waar hebelow kun qof lumi waxaa laga yaabaa inuu ku dhex dawaqo nin walba nin baa loo diray walidaalika ayaa rasuulku wuxuu hi calayh salaatu wasalaam maa minkum min axadi ilaa waqad wukila bihi qariinuhu min aljin hadduu nin idinka mid yahay ilaa waxa la socda shayaan bal haddaba fiirso heer xataa wuxuu gaadhay macangegnimo iyo sida uu doonayo goolkiisa inuu u gaadho cid walba lumiyo xataa nebi maxamed cid buu daba dhigay calayhi salaatu wasalaam bal haddoo fiirso markaasaa rasuulka waxay ku yidhaahdeen oo rasuulka ilaahay adiguna ma qariin baad leedahay ma shaydaan baa ku daba socda markaasuu rasuulku yidhi haa laakiin aniga ilaahay baa ii gargaarayo dabeetana ilaahay wuxuu wuxuu qadaray inuu kaygu uu islaamo bal haddaba fiirso waxyaalaha cajiibka ah meel walba waa inuu ciidan dhigtaa xilliga salaada eedaanku waa goorma ayib waxyaalaha cajiibkaa inuu meel walba dadkii qof kasta qof uu daba dhigay waxa kaloo cajiiba in meel walba inuu u sameeyo shayطaan bal haddaba fiirso markaasaa rasuulku muxuu leeyay alayh الsalaaةu wasalaam ina الshayطaana la yaqifu lilإnsaani fi aطruqih shaydaanku qof qofka wuxuu u istaagayaa meel walba bal awoodda oo fiirsan meel walba wuu taagan yahay gurigii tiim baa jooga waddadaad maraysay qolaa jooga masaajidkii qolaa sii joogta madarisadii qolaa sii jooga iskuulkii qolaa sii jooga shaqadii qolaa joogta miitinkaad gelaysa ee qolaad hoosta ka soo xidhateen qolaad joogta oo idin dhex fadhida walaalahaagii aad shaqada wada hayseen ayuun baad arkaysaanoo kala jeedoon war xaggaynu u kala jeednaan bal haddaba fiirso rasuulku muxuu ina baraya calayhi salaatu wasalaam qofku haddii meel uu dego guri baad ka guurtay meel kale ayaad u guurtay wuu sii joogaa walidaalika maxaa lagu barayaa inaad tidhaahdid acuudu bikalimaati اllaahi taamaati min shari maa khalaq qofku hadduu intaa yidhaahdo shaydaanku xama yeeli haddaad intaa odhan weydo meeshii wuu kula degay bal haddaba fiirso suuqyadii qolooyin baa u jooga walidaalika shaydaanku yacni waxaad dareemaysaa dhibta uu leeyahay iyo sida uu isugu taxallujinayo in fursad aanu iska lumin waxaynu in yar ka taabanaynaa qaabka dabeicadaha uu leeyahay wax ka mida ah. shaydaanku yani mukhtadafaat muxaadaradeenu bidiqa maa laakiin mukhtadafaat baynu yaro taabanaynaa idan waxyaalaha dabeecadihiisa waxaa ka mid a ah. ibliis ee uu leeyahay israarka alisraar akhlaaq qofku uu yeesho akhlaaqiyaadka qofku uu yeesho waxa ugu fiican commitmentiga bal haddoo fiirso waa wax waa akhlaaq qofku hadduu yeesho guul badan uu noloshiisa uu gaari karo commitment almudaawama haddaad wax tidhaahdid wax baro oo fanni ka mida ah funuuntaad tidhaahdid baro oo fanniga aad la timaadid commitment waad ka gungaaraysaa haddaad istidhahdid qur-aanka xifdi ood commitment la timaadid waad ka gungaaraysaa haddaad istidhaahdid shaqayso oo si fiican u shaqayso ood commitment samaysid waad ka gungaaraysaa shaydaanka dabeecadihiisa maxaa ka mid a ah? alisraar inuu waxa uu qabsado ilaa uu gunta gaadhay maxaa taa inoo tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlayay bal hadalkiisa u fiirso wuxuu leeyahay laudilannahum dadka waan luminaya waan luminaya yacnii qaabka uu hadlayaa waxay ka turjumaysaa dabeecaddiisa yacnii marnaba ka hari maayo ilaa aan lumiyo la aqcudanna meel walba waan u fadhiisanaya la aqwiyanna waan baadiyeynayaa waan baadiyeynayaa waan baadiyeynayaa ka hari maayo bal hadduu fiirso la udilannahum wala umaniyannahum marba ididiilo iyo marba waxbaan hordhigaya bal hadduu fiirso laaxtanikana duriyatahu ilaa qaliila waan xididadaan u saari oo waan u saari oo waan u saari oo waan lumin yacni maxay tilmaamaysaa inuu waxaan dabci u leeyahay in waxan aanuu ka hadhin ilaa uu horumar inuu ka gaadho walidaalika bal haddaba fiirso waxyaalaha tilmaamaya in ibliis uu yahay maquuste waxaa ka mid a xataa nebi maxamed inuu ka hadhi waayo oo khayru khalqillaahi oo uu ibliis inuu sameeyey adigana halku kaaga hadhaya markuu ibliis uu ka hadhi waayo yidhi ibliis wuu askari u samaystay nebiyullaahi moxamed alayhi isalaatu wasalaam laakiin askarigii ilaahay subxaana wa tacaala uu islaamiyey waxyaalaha tilmaamaya in uu dabci u leeyahay inuu ku celceliyo ilaa waxaanu horumar uu ka gaadho marka la siinayo warbixinta ibliiska weyn bal haddoo fiirso yacni shaydaanka ka mida shayaadiinta ibliisku markuu ibliiska weyn uu la hadlayo warbixinta siinayo muxuu ku leeyahay maa taraktu xataa faraqtu baynahu wa bayna zawjati yacnii kamaan tegin buu leeyahay ilaa isaga iyo gabadhiisii aan aan kala diray yacnii ilaa goolkiisii uu gaadhay meeshii kamuu tegin waxyaalaha cajiibka ee tilmaamaya inuu marba dhinac uu ka soo wareegayo ilaa goolkiisa uu gaadhu qofka u lumiyo waxaa ka mid ah suurada rasuulku inoo tilmaamaya calayh الsalaatu wasalaam ee wuu leeyahay shaydaanku qofka gaalkii intaanu islaamin markuu israacdo islaam wuxuu ka odhanayaa war xaggaad ku islaamaysaa ma waxaad ka tegaysaa diintii aabbaha diintii awowga war ma dhaqankii aad taqaanay baad ka tegaysaa markaasaa qofkii baa yidhi ha waan ka tegaya qofku hadduu islaamuu gaalo ku dhex nool yahay maxaa ku waajibaysa inuu hijro u baxo oo waddamada muslimiinta uu tago markuu is idhaahdo hijrood ayaa shaydaanku wuxuu odhanaya waar haadhe ma iminka ayaad ka tegaysaa guryihii iyo xaafadihii iyo dhallinyartii iyo dhulkaad taqaanay oo aad dhib iyo xasarad iyo safar dheer gelaysaa rasuulku muxuu leeyey qofkii baa diido wuxuu yidhi haa waan ka tegayaa dhulkan gaalada shaydaankii ka hadhi maayo haddana wuxuu odhanaya qofku markuu muslimiintii u tagu isdhaahdo dagaal gal warma maantaa dagaal gelaysaa armaad noqotaa qofka ugu horeeye dhinta oo xoolahaagii la xoolahaagii markaad ka dhimato soo la dhaxli maayo soo gabadhaadin la guursan maayo bal haddoo fiirso markaasaa haddii uu diido uu idhaahdo maya taasna waan ka hadhay rasuulku muxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam man facala daalika minhum qofka sidaa sameeya famaata ee dhinta kaana xaqan cala allahi an yudkhilahu اljanna ilaahay waajib waxa ku ah oo ilaahay xaq u isa saaray ah inuu ilaahay qofkaa jannada u geliyo maxay tilmaamaysaa ibliisku inaanu marnaba qofka ka hadhahayn ilaa uu isku dayo inuu lumiyo waxaa ka mida ah, bacd alaxyaan waxa dhici karta ibliisku inuu shirqool kuu dhigo laakiin shirqoolkii uu gaadhi kari waayo oo dabinkii uu kuu dhigay uu kuu dhigi kari waayo laakiin muxuu isku dayayaa isaga waxa u dana uun inuu ku lumiyo haddii tan uu kugu dayey oy shaqayn weyday inuu dhinac kale kaaga soo wareego walidaalika baa rasuulku muxuu leeyay alayh bal u fiirsada xadiiskan waa xadiis cajiiba rasuulku wuxuu leeyay alayh الsalaatu wasalaam ina الshayطaana shayطaanku qad ayisa an yacbudahu lmusalluun shaydaanku wuu ka quustay nin ilaahay u tukada oo ilaahay ku xidhan inuu isaga caabudo bal haddaba fiirsado walaakin fi اtaxriishi baynahum muxuu ku guulaystay inuu isku diro macnaha mead fahanteen macnuhu waxa weeye sooma idin maqal aayadda qur-aanka ee odhanaysa waana waana haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun aayaddani laba wax bay baraysa cajiiba mid waa laba waxoo aan kala dhicin oo ilaahay subxaana wa tacaala isbandhi isbarbar dhigay o ilaahay wuxuu ina barayaa inaynu noqonno umma waaxida wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida ummad keliyaa tihiina ummad keliya noqda unitigiina ilaaliya maxaa kaloo aayaddu ku baraysaa wa ana rabbukum facbuduun aniguna waxaan ahay ilaahiinna ilaah keliyaanahe keligay caabuda waa laba qadiyo oo ka mida usuusha islaamka midi waa qadiyaة الwuxda dadku inay mid noqdaan midna waa qadiyaة tawxiid in ilaahay keligii la caabudo haddii ummadi ay tawxiidka weydo maxaa ku dhaca fi الnaar ummadi haddii ay iskhilaafto musiibaa ku dhacda musiibadaasina waxay u horseedaa inay lumaan hadday lumaanna naartay galaan ibliis u fiirso ibliis culimmadu waxay taxqiijiyeen labadaa qadiyadood midunbuu ogolyahay labadaba ma wada qaato kaama yeelayo inaad noqotid ahlu tawxiid ummadda muslimiinta inay noqoto ahlu tawxiid mida abadan laba mid soo kala gala dad ama tawxiidka qaata oo u diyaargalooba dagaal iyo dhib iyo inaad iscuntaan ama mid keliya noqda oo dad xunxun noqda labadaa midun kala qaata walidaalika baa rasuulku muxuu leh alayh isalaatu wasalaam shaydaanku wuxuu ku guul daraystay dadka ilaahay caabudo ee tukada inay isaga caabudaan laakiin muxuu ku guulaystay inuu ataxriish madaxa inuu isu waxaa laga yaabaa inaad la yaabtid aad tidhaahdeed waar waxaan aragnay nin dhallinyaro ah oo soomaaliya ma tukado siduu noo sheegay qur ma akhristo weli ma aaminsana abcan wax badan waa loo sheegay laakiin wuxuu aaminsan yahay oo wuu leeyahay diinta islaamku hadday wuxuu yidhi diin saxa ay tahay oo muslimiintu ay yihiin ummad wadad toosan haysata maxaa madaxa isu geliyey buu yihi cid kaleba hay gaarsiina buu yihi intiinan ila hadlaysee soomaalida afka soomaaliga igula hadlaysaa ma mid baa tihiin mise madaxaad iskula jirtaan war haddii aad dad goba aad tihiin oo diin fiican haysta maxaa sidaan idinka dhigay buu yihi maraykan buu joogaa bal haddaba fiirso ibnulqayim raxmat ullaahi calayh wuxuu sharaxayaa qadiyadan buu aada u sharaxayaa wuxuu leeyahay shaydaanku adduunka sidaasuu u eegay markaasaa wuxuu yidhi war yaa gaaloobaya markaasay qola yidhaahdeen annakaa gaaloobayna halkan u baxa buu yidhi yaa islaamay annakaa islaamnay halkan u baxa idinku qoladii gaalowday muxuu qorayaa marka ugu horraysa ciidamadiisa inay yihiin ciidamadiisuu qoraya dadkiisaayna yihiin awliyadiisaayna yihiin idan muxuu isku taxallujinayaa adduunyada intay joogaan waa ibnuاlqayim hadalkiisa raxmat ullaahi calayh oon af ku sharax aan ku tarjumay wuxuu leeyaha wuxuu isku taxallujinayaa in uu ka shaqeeyo gaalada wax kastoo qurux u yeelaya midnimadooda horumarkooda waa intay adduunyada joogaan ujeeddada uu ka leeyahy waa maxay kow iyagu inaanay gaalnimada ka tegin oy baxasha macaansadaana yidhaahdaan tan ayaa waddadii saxda ahayd ah haddaanu haddii aanaanu fiicnayn ma intaasoo awoodaanu heli lahay ma intaasoo aqoonaanu heli lahay ma dhaqaalaha ayagaa sidaa u kabci lahaa ma adduunka ayaanu powerful ka ahaan lahayn yacni caqliyadda u fiirso muxuu kaloo isku taxallujinayaa qofka muslimka ah qofka muslimka ah inuu is yidhaahdo waar adigu waxaanaad ku taagantahay waa qalade waxaan quruxda badan leh ee gaalnimadani armay xaqii tahay dabeetana uu ku lumo walidaalika ilaahay muxuu ku barayaa aayaddii qur-aanka maxayd ha la yaabina maxay yaanay idin cajab gelin jirhkooda ya yucjibuka ajsaamuhum bal haddaba fiirso maanta dhalinyarteenni waxaa laga yaabaa culimmadeenna jirhkooda hadday arkaan culimmadeennu waa dad aad u dhuudhuuban sida lagu yaqaano waa dad tabar daran waa dad waxa weeyaan waxaa laga yaabaa khamiis ibnu cuthaymiin sheekhaad maqasheen waxaa la yidhi khamiis malaha laba khamiisiya wuxuu lahaa mooye yani waxaa la yidhaha khamiisku uu xidho maalinta jimcada jimcaha kaluu bedeli jiray baa la yidhi khamiista wuu casaan maalinta khamiista khamiiskiisu wuu casaan jiray baa la yidhi yani waxay tilmaamaysaa inaanu inaan la maydhin yani waxaad garanaysaa saxaabadu siday ahaayeen dhalinyarteennu hadday culimmada eegaan waxaa laga yaabaa jirhkooda inay yasaan laakiin nin gaala inay jirhkiisa eegaanoo siduu yahayo siduu u eeg yahayo oo laga yaabo inuu waxa uu isku ilaawo bal haddaba fiirso idan ibliis muxuu isku taxallujinayaa gaalkii inuu ka dhigo wax qurux badan muslimkiina inuu ka dhigo wax foolxun laba arrin ayaa sabab u ah o midi waxa weeye in ninka muslimkii laftiisa uu istuhumo oo uu yidhaahdo war heedhe maxaa kaasiya malaabay kaa qaldantay bahasha war maxaa faqriga iyo busaaradda idin dul dhigay maxaa dhibaatada iyo dagaalka idin daba dhigay maxaa waa maxay technologiga iyo sayniskiisa idinkan ka hadhay maxaa idinku dhacayso idinkan hubbahaysanba soo idinkan bilaa dhaqaalaha talooma diintaadaa qaldan malaa ilaahay malaa meel qaldan baad ku socotaa inuu sidaa is idhaahdo wuxuu kaloo isku taxallujinayaa gaalku inaanu la dhacin qofka islaamka ah oo markuu qofka islaamkaa uu eego inuu u arko wax foolxun walidaalika ayaynu gaalada aragnay qaar fara badan inay ku leeyihiin war haddaad fiican tihiin soomaalidiina saudinka isku dhaqanka ah, ee isku luqadda ah ee isku diinta ah markay kuwan mishinariska ay diinta masiixiyada faafinayaan kaysaska ay ka duulaan bay ka mid tahay war haddii aad dad isku mida tihiin oo isku luqad tihiin oo aada isku diin tihiin dadka intaa isla helaa diintoodu hadday saxsan tahay ilaahayna uu jecel yahay guul bay gaari lahaayeen ee maxaa idinka maqan waad fiicantiin inta kale diintiinnuunbaa qaldan bal haddoo fiirsa walidaalika ayaa ibliis wuxuu isku taxallujinayaa in labadaa mid inuu mid qaato ama gaal noqo oo nolosha iska raaxayso ama muslim noqo oo u diyaar garow dhib iyo qalalaase iyo rafaad u diyaar garow bal haddoo fiirso waxaynu ku soo biidn اllah waxyaalaha dhaqamadiisa caadaadka uu caanka ku yahay waxaa ka mid a ah bilowga hadafkiisa ugu weyn waa inuu qofka lumiyo laakiin qofka in la lumiyo waa inuu isku taxalujiyaa marka ugu horeysaba bilowga inaanay cidi ugu horeyn bidaayada the power of the beginning ma yidhaahdaan yani haddii sharikad la aasaasayo cidda marka ugu horeysa aasaasta falsafada lagu aasaaso istaraatiijiyadda loo dejiyo ayuunbay ku hana qaadaan hadday mid xun tahayna way burburtaa hadday mid fiican tahayna way socotaa haddii dowlad la dhisayo dhagaxa ugu horeeye la taagayo distoorka loo dejiyo iyo cidda markaa maamulaysa ayuu masiirka dowladda isku xidhmaya shaydaanka maskaxdiisa muxuu istusay inaan haddii wax la bilaabayo inaan loogu horeyn si uu u noqdo dawina oo waxa uu ku guulaysto walidaalika ayaa muxuu samaynaya wuxuu samaynayaa marka ninka uu guursanayo habeenka ugu horeysa ee waxa weeyaan uu u gelayo ama habeenka ugu horraysa uu guursanayo wuxuu isku taxallujinayaa inuu ninka reerkiisa iyo gurigiisu halkuu ka bilaabmayo inuu la wadaago bal haddoo fiirsada walidaalika baa diinteennu maxayna baraysaa haddii midkiin uu gabadh guursado ha yidhaahdo ilaahay ha baryo ha yidhaahdo ilaahayo waxaan ku weydiisanaya waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda sida uu uga badbaado sharka shaydaanka bal haddaba fiirso waayo habeenka haddii uu mushaarakeeyo shaydaanku guurkaaga wuxuu ku guulaysanayaa reerkaaga inuu mustaqbalkooda oo dhan u taliyo idan maxaa lagu baray inaad habeenkaa ilaahay digrigiisa aad xusto ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo waa inarkii tilmaamaynay qof kasta oo makhluuqaadkeennaa ka mid a noloshiisu waxay ka bilaabmaysaa habeenkaa uu calool gelayo shaydaanku muxuu isku taxallujinayaa habeenkaa inuu qofka taxakumu maamulo oo uu qayb ku yeesho walidaalikaba rasuulku muxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam midkiin markuu gabadhiisa u galmoonayo ha yidhaahdo allahuma janibna shaytaan ilaahayow shaydaanka naga foge oo ilaahow shaydaanka ka foge waxa aad nagu arsaaqday bal haddaba fiirso maxaa lagu barayaa bilowga iska ilaali waa halka shaydaanku wax ka bilaabe ilmuhu markuu dhasho shaydaanku muxuu isku taxallujinayaa wuxuu isku taxallujinayaa in maadaama marxaladaasi ay u bilaabmayso qofka ilmaha inuu bartaa uu ka bilaabmo wuu taabtaa ilmaha walidaalika ba rasuulku muxuu ley alay isalaatu wasalaam qof dhashaa ma jiro ilaa shaydaanku wuu taabtay maryama bintu cimraan iyo ciise mooyaane labadaana ilaahayba ka ilaaliyey taabashada yani ilmuhu markuu qaylinayo waa shaydaanka kaga qaylisiinaya muxuu u taabanaya wuxuu doonayaa mustaqbalkiisa oo dhan iyo cumrigiisa inuu qayb taabashadaa uu taabanayo inuu qayb ku yeesho bal hadda u fiirso walidaalika maxaa la sharciyey in lagu adimo ku adima baa la yidhi ilmaha bal hadda u fiirso walidaalika ayaa shaydaanku wuxuu isku taxallujinayaa habeenkii bal hadda u fiirso cadceeddu markay dhacdo diinteennu maxayna bartay caruurtiina dibadda ha u saarina baa layidhi caruurtiina dibadda ha u saarina sababtu waa maxay inta makhribee cishaay u dhaxaysa ayuu shaydaanku dibadda u baxa haddaad markaa ilmahaaga dibadda u saarto oo ilmahaagiyo dhako kalala aad aragtid cid kalaha canaana adigu iscanaano ka qaba baa lagu yidhi markaa waayo cishaayiga ka bacdi soo daa ilmahaaga waa caadi laakiin xilligaas uu shaydaanku ordayo ee uu soo baxayo iska ilaali baa lagu yidhi bal haddaba fiirsa waa bilowgii baa lagaa ilaalinaya habeenkii qoraxdu markay soo baxdo wayna kii sheegnay bilowguu ilaashanaya qoraxdu waa inay ka soo baxdaa labadiisa madax dhexdooda wuxuu doonayaa inuu maalintoona inuu kaantaroolo rasuulku tuulo markuu gelayo muxuu odhan jiray yaa rab ilaaha abuuray samada iyo waxay hayso dhulka iyo waxay hayso dabaylaha iyo waxay wadaan shaydaanka iyo wuxuu lumiyo ilaahayow iga ilaali tuulada waa markuu gelayo haddaad dikriga xusi weydo oo tuuladaa gasho shaydaanku wuu ku daba taaganya guri haddaad u guurto cusub shaydaanku wuxuu isku taxallujinayaa inuu sii diyaar garoobo haddaad bilowga iska ilaalin weydo oad akhriyi weydo acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq ama suurat lbaqara ama wixii la halmaala bilowgii gurigii wuu kaa dhacay idan shaydaankii wuu ku haystaa walaalayaal haddaynu isnahno shaydaanka ka hadla iyo waxyaalaha kaydka uu samaynayo wakti fara badan bay inaga qaadanaysaa waxaan ku soo gebagabaynayaa shaydaanku in kasta oo uu dhibaato badan uu leeyahay laakiin mawduuc dhan ayaa wuxuu noqon karaa in la caddeeyo inuu daciif yahu awooddiisu daran tahay oo sida laynoogu sheegay inuu dhib badan yahay laakiin haddana waxay naloo sheegay awood inaad u leedahay inaanu ku karin laakiin waxaa cajiiba dagaalka maalintaa uu bilaabay ee uu yidhi ilaahayow ilaa inta qiyaamuhu uu ka dhacayo idaa dagaalku muxuu ku soo gabagaboomaya waa in taqyiim la sameeya dagaal hadduu dhaco oo laba dad isdilaan oo la kala adkaado waa la qiimeeya dowladda maraykanku soo dagaalkii ciraaq may qiimeyn wixii kharash kaga baxay wixii dad ku dhintay iyo wixii ku khasaaray iyo waxay faa'iido gaadhay haddaynu ibliis aynu qiimayno dagaalka uu ku jiro hal tusaale aynagu filan aakhira marka la yimaado ilaahay nebiyullaahi wuxuu la hadlayaa aadam wuxuu ku odhanayaa aadamow waxaad soo saartaa dadka inta naarta gelaysa dadka marka hore waa la kala qaybqaybinaya kun qofba meel baa la istaajinaya kun qof meel baa la istaajinaya aadan baa loo yeedhaya xadiis saxiix waad garanaysaan waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa dadka inta naarta gelaysa aadan wuxuu odhanayaa yaa ras yaa allah wamaa bactu naar oo ilaahayow inta naarta gelaysaa maxay yihiin markaasaa maxaa lagu odhanayaa soo maaratid kun qof waliba inay meel taagan yihiin haa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saar naartay gelayaan halna muxuu gelayaa xaguu gelaya jannaduu gelaya bal haddaba fiirso idan dagaalka uu ibliis uu ku jiro maxaynu ku qiimeynaynaa ninety nine percent uu guulaysanaya dadka oo dhan boqolkiiba halna way ka badbaadayaan markaa miyuu guulaystay mise fashilma maxaad ku qiyaasi lahaydeen ya aakhira markuu tegay wuu fashilan yahay laakiin muhimadiisii iyo dagaalku galay miyuu ku guulaysamay isagoo ka fashilma ilaahay baa u qiray walaqad sadaqa ibliisu dannahu malihiisii wuu ka dhabeeyey markaasaa ilaahay wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay aayaddii maxay ahayd insaanka waad badsateen intaad yanii intaad naarta gelinaysay waad badsatay in fara badan baad ku guulaysatay ibliiso yani mucaadalada u fiirso boqol kiiba boqol dadka u qaybi halla jannaday gelaysaa sagaal iyo sagaashanna maxay gelaysaa soo maydin maqal xadiiska kale rasuulku leh alayh salaatu wasalaam ummadaydu ummadda laba u qaybi ummadda qayb gaalo noqota maxaa la iyo in islaamta wax kalaa jira ummatulijaaba la soo ma ummatlijaaba rasuulku muxuu yidhi buu rasuulku laba iyo toddobaatan bay u qaybsameen koob iyo toddobaatan baa naarta galay hal baa jannada galay nasaaraduna waxay u qaybsameen laba-iyo toddobaatan hal ayaa naar jannada galay koob iyo toddobaatanna waxay galeen naarta ummadayduna waxay u qaybsamaysaa saddex iyo toddobaatan fariiqo laba iyo toddobaatan waxay gelayaan naarta midna waxay gelaysaa maxay calculationku imusuu noqonaya weli waa imisa waa one percent ninety nine percent ina naartay gelayaan ibliis markuu hubsado in ninety nine percent ay naartii galeen one percentina ay jannada galeen oneka ilaahay baa khudbad u jeedinaya ninety nineka khudbad cajiibu u jeedinaya wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay war waryaadhaheen ballan baan idiin qaaday ilaahayna ballan buu idiin qaaday ballanka ilaahay idiin qaaday xaq buu ahaa soo ma aragtaan dadka ahlu jannadaa iyo jannadoodii waa kaas anigu ballan baan idiin qaaday been buu ahaa falaa taluumuunii war aniga hay canaananina waluumuu anfusakum idinku iscanaanta awood idinkumaan lahayn wuxuun baan idiin sheego waad i maqasheen anigu maanta waxba idiin tari maayo idinkuna waxba ii tari maysaan labadeennuba shan naartaynu wada gelaynaa sheekadiina halkaasay ku dhammaatay xaqiiqadu waa maxay walaalayaal hala dareemo maxaynu uga jiraan mawduucan markaynu ka hadlayno inaynu ogaano inaynu macraka ku jirno iyo dagaal dagaalkuna halkuu ka dhashaa gondahaaga meel fog ha ka dayin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله